bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab ma jaءa fي qowli اllahi taعaalى bلغ ma أنزla إlyka min rabk وin lam tfcl fma blغta risaalth wuxuu u baab yahay wuxuu ku yimid fii macnaa qowli اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa balliq maa unzila ilayka min rabbika gaarsii waxa rabbiga xaggiisa lagaaga soo dejiyey wa in lam tafcal haddii aadan sidaa yeelin oo aadan samaynin oodan gaarsiinin famaa ballaqta risaalatahu risaaladiisii ma gudanin macnuhu marka waxau rabaa inuu baabkan ku bayaaniyo risaalada ilaahay xaggiisay ka timid ficilka tabliiqa iyo gaarsiinta iyana nebiga ficilkiisa waaye sala allahu calayhi wasalam marka aayadda macnaheeda sidaasuu rabaa inuu ka istinbaado imaamu lbukhaari wa qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama iyo nebiga qowlkiisa uu yidhi balliguu cannii walow aaya balliquu gaarsiiya canii anay xaggayga iga eh, yacnii dadka ka gaarsiiya walow aayatan ba ha ahaatee ee middanna waxay tahay masalan axaadiidta nebigaoo kale sala allahu calayhi wasalam isagaa hadalkaas iska leh saxaabadii marka intay nebiga ka maqlaan ayay hadalkiisii gudbinayaan iyaga marka ficilkooday ku gudbinayaan hadalkana waa hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aankuna waa hadalkii alleh waa kalaamullaahi ficilka oo risaalada gaarsiinteeda iyana waa ficil ambiyada iyo culimada iyo ficilkooda ah waay waliyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu midka joogo alqaa'iba kan maqan wa ana alwaxya waxyigu qad inqaaca inuu go-ay meeshaan marka wa ana alwaxya qad inqaaca laba qoloba waa ku radinayaa qolada koowaad waxa ay tahay eh, qolada iyaga markaa yacnii eh, aan kala saaraynin ficilka iyo mafcuulka oo risaaladiina waxaa laga dhigay eh, xag allay ka timid gaarsiintana ficil nebi baa laga dhigay labadii waa kala cad yihiin oo balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalata wain lam tafcal ficilka marka nebiga iska leh hadduu ka tagana waa loo goodiyey haddii kalena saa sameeyeyba ayb qolada labaad uu ku radinayana waxa ay yihiin qole iyagu dhahayo iyaguna sidoo kale aan wax kala saarayninoo dhahayo sawt اlcabdi ama sawt اlqaari'i qadiimun waa kuwaan hadda ka hor ka soo hadalnay oo imaam axmedna waxaa u nisbaynayo addoonka sawdkiisa uu qur-aanka ku akrinayo waa qadiim bay leeyihiin oo waa kalaamullaahi ee taa iyadana dee waa ana alwaxya qad inqataca haddii waxyigu sawtu lcabdi hadduu waxyi yahay waxyi baa go-ay lama dhaheen soo maha waxyiga waa joogsaday waa go-ay ka go-ay kee waay waa kalaamullaahi hadda hadalka alle ee qur-aanka uu ku hadlay ee nebigana u imaanayey waa dhammaaday kaas yani sifada hadalka ma dhammaanaysa da ogow nacam waana waxay maadaama nebi lagu soo dejinayo qur-aan dambe ounan jirin waa go-ay marka saasaa laga wadaa haddii marka sawtulqaari haddii uu yahay qadiim oo aan la kala saarin almaqru'u walqiraa'atu haddaan la kala saaraynin ee waxaan go-ay waa maxay ile dadku waa hadlayaan mar walba waana akrinayaan qur-aanke macnahaasuu marka ka rabaa ayb arrintaana waxaa aada u faahfaahiyey alimaam ibnu اlqayim mukhtasar sawaaciq اlmursalaha wuxuu yidhi واxtaja albukhaariyu fi الصaxiixi wa fi khalqi afcaali اlcibaadi clى dalika bnusuusi الtabliiqi wahada min rusuukihi fi اlcilmi faina dalika yatadamanu aslayni dala fihima ahlu الzayg axaduhumaa ka koowaad ana rasuula slى اllahu عalayhi wasalam laysa lahu min alkalaami ilaa mujarada tabliiqihi nebiga hadalka qur-aanka waxba laha keliya wuxuu ku leeyahay gaarsiinta bis hadalka allah iska leh falow kaana huwa qad ansha'a alfaadahu lam yakun muballiqan hadduu hadallada qur-aanka isagu bilaabay oo aan ilaahay xaggiisa looga sheegin alle xaggiisa ee isaga muballiq ma noqdeen soo maaha lianna ereygan muballiq waxa maxaa laga wadaa gaarsiiye cid cidbuu wax ka gaarsiinaya hadalku hadduu isaga leeyahay waa mubaliq ma la dhahaya saa iska lahaaba laleeyahay ayb taas marka waa mid bal man bal munshian mubtadi'an ayuu noqon lahaa ayb walaa tacqilu اlumamu kuluha min atabliiqi siwa ta'diyati kalaami اlgayri bialfaadihi wa macaaniihi ummaduhuna haddii la yidhaahdo waxgaarsiin iyo tabliiq waxay ka fahmaysaa qof risaalo xambaarsan oo war kale cid kale war ka geynayo ee nin isaga warkiisa iska leh waxba u gaarsiinayaa ma dhahaan dadku alaslu athaani asalka labaad waxa uu yahay ana atabliiqa ficlu lmuballiq gaarsiintu waa qofka wax gaarsiinaya ficilkiisa u ah. wa huwa ma'muurun bihi waana la amray maqduurun lahu waa la awoodaa wa tabliiquhu huwa tilaawatuhu bisawti nafsihi tabliiqu marka iyo iblaaqu waa inuu isaga sawtkiisa dadka ku gaarsiiyo bisawti nafsihi marka falow kaana asawtu wاtilaawatu wa sawtu اlmutakalimi bihi azaliyan hadduu ahaan lahaa ayb tilaawaduna ay azali ahaan lahayd lam yakun ficla ma'muuran bihi ficil isaga la amro ma noqoteen mudaafan ila lma'muurina loo tiiriyo qofka ma'muurka ah wabiاljumlati faالtabliiqu huwa sawt اlmubaligi اlqaa'imi bihi ayb asalka labaadna marka waa kaasaa maxaa yeelay asalkan labaad wuxuu tilmaamayaa nebiga waxbaa gaarsiin la yidhi muxuu wax ku gaarsiinayaa sawdkiisa sawdkiisu isticmaalaya kalaamullaahi buu akhrinayaa codkiisuu ku akhrinayaa haddii codku marka ownanba ahayn makhluuq ama ficil addoon ownan ahayn amarkaaba meesha ka baxayn amarku muxuu faa'iideynayaa waxba ma keeni lahayn uma awrada bukhaari wuxuu arooriyey marka tabwiib uma awrada wuxuu keenay ibnulqayim tabwiib albukhaariyi calى hadihi اlmasأla baabu ma jaءa fi qowlihi tacaala balliq ma unzila ilayka min rabbika waana alwaxya qad inqaطc ayuu keenay markaasuu wuxuu yidhi fata'mal maqsuudahu bukhaari maqsuudkiisa aad u feerfeeri biqowlihi uu yidhi waana alwaxya qad inqaطc falow kaanat aswaatunaa bilqur'aani hadday ahaan lahayd innaga codadkeenna qur-aanka aan ku aqrinayno hiya nafsu sawti اlqadiim sawtkii qadiimkee alle hadday ahaan lahayd aladi takallama allahu tacaala bihi alla uu ku hadlay lam yakun ilwaxyu qad inqaac waxyigu ma go-eenhe markaas ayb inagu sawdkeennu aan ku hadlayno hadduu yahay sawdka alle ee waxyi maba go-aanba waa iska socdaabaa mar walba la dhehi lahaa oo ana alwaxya qad inqaaca maxay macnoo samaynaya marka bal diqada feeri marka ku jirto ee sawdka alle iyo sawd addoonna maba isshabihi karaanba waa soo sheegnay bal huwa mutasilun maa daamat aswaatu اlcibaadi masmuucata bاtilaawati ayb falqaa'iluuna ina hada sawta alqadiima dahara cinda tilaawati الtaaliih wahuwa sawt اladii awxa allahu bihi اlwaxya ilى rasuulihi wahuwa gayru munqaطicin lazimahu luzuuma bayinan ana alwaxya mutasilun gayru munqaطic ayaa warkiisa ka laazimaya mukhtasarka saasuu ku yidhi asawaaciq اlmursala isagana marka aada buu u bayaaniyey una caddeeyey wa qaala caliyu cali wuxuu yidhi can moxamed bni bishrin xadaanaa saciid bnu abi caruubata can abi macsharin can الshacbiyi can masruuqin can caaishata qaalat man zacama qofkii ku andacoodo ana muxameda moxamed katama shay-an inuu qariyo min alwaxyi faqad acdama cala allahi alfiryata allah ayuu ku weyneeyey beenta waa ku been abuurtay alle ile ma qarinin nebigee marka inuu muballiq yahay bay caddaynay balaaqiina gaarsiintiina inuu markaa la yimid wallahu tacaala yaquulu allah wuxuu dhahayaa balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wa qaala saalixu nabiy llaahi saalix wuxuu yidhi yaa qowmi laqad ablagtukum risaalata rabbii qoomkaiyo waan idin soo gaarsiiyey rabbigay risaaladiisa risaalada yaa loo tiiriyey allah iblaaqa iyo gaarsiintana yaa loo tiiriyey isagaa isku tiiriyey waa kaa wa qaala shucaybun shucayb waxa uu yidhi laqad ablaqtukum risaalaati rabbii wa qaala liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim fabayana wuxuu caddeeyey ana arisaalata min allahi caza wajalla alla xaggiisa inay ka timid waliblaaqa min alrusul qala xadaثna caliي bnu cabdillaahi qala xadaثna cmar bnu طalxata bni calqmta bni waqaas allayhiy ayb qala xadaثnii cabdullahi bn calqmta bni waqaas qala akhbaranii abi can caaئishaةa anaha xadaثathu qaalat atat yahuudu ayaa timid yowma maalin tasta'dinu calaa rasuuli llahi sal ly slam iyadoo nebiga ka idin dalbanayso fajalasuu cala albaabi albaabkay fadhiisteen xataa faraqa rasuulu llahi sal ly slama ilaa nebigu uu dhammeeyey markaa hawshii oo waday uma adina lahum waa u idmay fa qaaluu waxay dhaheen yaa abalqaasim facalta bina alyawma maanta waxaad nagu samaysay shay-an shay lam takun tafcaluhu aadan samayn jirin xabastanaa bilbaab iriddaad nagu xabistay qaala rasuulu llahi sal ly slama amaranii rabbii rabbigaybaa ee amray bikada waanzala calaya kada ayuu kusoo dejiyey korkayga waanzala kada ayuu soo dejiyey inzaalka marka allah iskale soo dejinta nebiguna uu leeyahay faqaaluu waxay yidhaahdeen waladii anzala atawraata allihii towraat soo dejiyaan ku dhaaranne calaa muusaa kusoo dejiyey yahuuddii marka waxay ku dhaarteen allihii e, tawraat soo dejiyo muuse kusoo dejiyey idan inzaalka iyo risaalada allah iska leh walidaalika in lagu dhaarto saxay noqotay waa lagu dhaaran karaa leanna yaa soo dejiyey qur-aanka haddii lagu yidhaha allah waa ku dhaaran karta waladii anzala atawraa walladii anzala alqur'aan waa la dhihi karaa maxaa yeele qur-aanka yaa soo dejiyey nebigaa soo dejiyey sax ma maaha isaga sooma dejinin nebiga sal ll slam nebigu muxuu ka yahay qur-aanka waa gaarsiiye dadkuu barayaa waana gaarsiinaya waana lagu soo dejiyey isaga innaa lanajidu waxaan arkaynaa oon helaynaa ummataka ummadaada asraca ummatin ummad midda ugu deg deg oo min alumami ka mid ah ijaabatan xagga aqbalaadda linabiyiha ay aqbaleen wa awshaka ummatin ummad midda ugu deg deg badan min alumami insiraafan inay ka gadoomaan can diiniha ayb bukhaari marka fi taarikh alkabiir tarjamada cabdullahi bni calqamata bni waqaasna uu ku keenay shaahidkuna amaranii rabbii bikada waanzala calaya kada iyo wاladii anzla الtwraata calى muusa iyo waay qala xadaثna cli bn cabdالlahi whuwa اlmadiniyu qala xadaثna yaxya bnu saciid whuwa اlqaطan qala xadaثna اlfudayl bnu غazwan qala xadaثna cikrimaة can ibni cabaasi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama khaطba annaasa dadku uu qudbeeyey yowma naxri faqaala ayuha annaas dadow ayu yowmin hada qaluu yowmun xaraam waa maalin xurma leh qaala faayu beladin hada qaluu beladun xaraam qaala faayu shahrin hada qaluu shahrun xaraam qaala faina dimaa'akum waamwaalakum xaraamun calaykum xaraamun weeyaan ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada faacaadaha halaaa maraatin buu soo celiyey uma rafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday ila samaa'i samada xaggeeda faqaala allaahumma hal ballaqtu ilaahu ma soo gaarsiiye waana uga marqaati kaceen marka nebigu waa gaarsiiye waana gaarsiintuna waa min ficlihi qaala bnu cabaas waladii nafsii biyadihi inahaa lawasiyatuhu ilaa ummatihi waay oo u dardaarmay falyuballiq shaahidu lgaa'i faliyuballiq shaahidu lgaa'iba laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin waa dardaarankii nebiga marka qala xadaثna cabdullahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qala xadaثna leythu qala xadaثanii saciid asalka shucayb baa ku dhigan waana khaطأ saciid bn abi saciid almaqburiy weeyaan can abi shurayxin wahuwa khuwaylid ibnu camrin ayb ama camr bnu khuwaylid ayb waqiila cabduraxmaan ibnu camrinna waa la yidhi hani waa lagu sheegay aduu magacyo badan ayb waana saxaabi anahu qaala licamr bni saciidin buu wuxuu ku yidhi waa camr bnu saciid alshdaq ninkii warka badnaa ee iftahanka ahaaw ninkaabaa marka ayuu ku yidhi wahuwa yabcau lbucuuha isagoo ciidamada kala dirayo ilaa makata u dirayo ayuha alamiir waa markii cabdullahi bnu zubayri ay la dagaalamayeene ayuha alamiir marka abu shurayx baa wuxuu ku dhahayaa amiirow amiirkanow uxadiduka qowlan hadal ayaan kuu sheegayaa qaama bihi nabiyu sal l slam nebigu uu la istaagay alqada berri markay ahayd oo kale yowma alfatxi maalintii maka la furtay berrideedii yani markii maka la furtay maalinkii ku xigay buu la istaagay samicathu udunaaya labadeedii dhagood baa maqleen oo wacaahu qalbii qalbigaygaa weeleeyey oo absarathu caynaaya labadeedii indhood baa arkeen xiina takalama bihi markuu ku hadlay xamid allaha waathnaa calayhi uma qaala ina makata xaramaha allahu allah xarimay oo xaram ka yeelay walam yuxarimha annaas walaa yaxilu limri'in qof uma xalaal xalaalaha yuuminu billahi walyowmi alaakhiri an yasfika biha inuu ku daadiyo daman dhiig walaa yacdida biha shajaratan geed inuu gooyo fa in axadun qof haddii tarakhasa uu ruqsaysto wuxuu ku ruqsaysanayaa liqitaali rasuulillahi sal ll slam fiiha dagaalka uu nebiga ku dagaalamay hadduu qof ku ruqsaysto oo nebigiiba waa ku dagaalamay anna ii bannaan tahay ou dhaho lacalla faquluu lahu waxaa ku tihaahdaan in allaha adina lirasuulihi alla rasuulkiisa waa u idmay walam ya'dan lakum idinka idinma idmin fainamaa udina lii waa la ii idmay saacatan min nahaarin baa la ii idmay uma caadad xurmatuhaa baa soo noqotay alyawma ka xurmatihaa bilamsi oo kale falyuballigi shaahidu lgaa'iba hadalkaasuu ku yidhi laakiin waxaa la yidhi muxuu ku yidhi markaad sidan ku tiri markaasuu wuxuu yidhi dee wax kaloo ayuu galayo xaramku qof oo ma magan gelinayo dhiig la soo cararay walaa faaran bikharibatin iyo bikhurbatin iyo qof yacnii intuu dembi soo galay xaramka kusoo orday kuma badbaaday e, waxa laga hadlayayna ma ahayn qof dembi galayoo xaramka laga bixinaa ma ahayn hadalku ciidankan iyo dagaalkan ka dhaafay ahayd mar walba marka dadka qofku hadday wax uun markaas ay ka hor muuqdaan waxba lagama badanaa lagama keenaya laakiin un risaaladii buu ka gutay qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed whuwa اlmusnadiyu qala xadaثna abu camir qala xadaثna quraة can mxamed bni sirina qala akhbaranii cabdالرaحman bn abi bakrata can abi bakrata warajuli afdala fi nafsihi min cabdالرaحman iyo nin isaga aniga say ila tahay isaga ka fadli badan cabdiraحmaan ka fadli badan xumayd bnu cabdالرaحmaan huwa ninkaasi xumayd bnu cabdالرaحmaan weeyaan can abi bakrata qaala khaطbanaa rasuulu lahi sal ly slam ywma الnaxri faqaala atadruuna aya ywmi hada qaluu llahu warasuuluhu aclam fasakata xataa danannaa waa aamusay ilaa aan u malaynay anahu sayusamiihi bigayri ismihi magaciisa magacaan ahayn inuu ku magacaabi doono qaala alaysat bilbaldati اlxaraam qulnaa bala qaala faina dima'akum waamwaalakum xaraamu ka xurmati ywmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ilaa ywmi talqowna rabbakum ilaa iyo maalinta aad rabbigiin la kulmaysaan ilaa yawmi talqawna ilaa yawma talqawna labada waa iska bannaan tahay soomaa markaas naam waa yowmkii baa marka waxaa loo idaafeeyey jumla ficliya qaala allahu hada ywmu yanfacu saadiqiina sidqhum yowma yanfacu saadiqiin ha yowmu iyo yowmi labada waa iska banaantaha ayb ilaa yowmi talqowna rabbakum rabbigiin ilaa aada maalinkaad la kulmaysaan idinka laga gaaro saasay xaaraan u tahay alaa hal ballaqtu ma soo gaarsiiyey alaa hoy hal ballaqtu qaaluu nacam qaala allahuma ashhad falyuballigi shaahidu lgaa'iba faruba muballaqin mid lasoo gaarsiinayaa la arkaa awcaa min saamicin mid maqlayo ka weelayn badan oo ka xifdi badan walaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin marka wuxuu ka rabaa alaa hal ballaqtudaas qaala xadaanaa xadiid kale oo iska mashhuur qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa yaxya qala xadaanaa quratu qala xadaanii ibnu sirin can cabdiraxman bni abi bakrata wacan rajuli aakhara huwa fii nafsihi afdalu min cabdiraxman bni abi bakrata can abi bakrata can الnabiyi sal ll slama bihada waqala liyubaliغi shaahidu اlgaa'iba ruba mubalagin o ruba muballigin mid wax gaarsiinayaa la arkaa yubaliguhu inuu gaarsiinayo man huwa awcaa lahu mid isaga ka xifdin badan fakana kadalika waa la arkay sidaa marka qala xadaثna abu caasim can rabicata bni cabdالraحman qala xadaثatnii saraء bint nabhan ayb saxaabiyad weeyaan lahaa axaadiiث wahiya jadaة rabicata bni cabdالraحman alghanawi rabiicaan ayeydiisu qaalat samictu الnabiya sal ll slam yaqulu liyubaliq adnaakum aqsaakum kiina dhow kiina fog ha gaarsiiyo ثalaaثan qala xadaثna musa bnu ismaaciil qala xadaثna sufyaan bnu nashiiط wa huwa albasriyu imaamu dahabi wuxuu yihi ma calimtu axada rawaa canhu siwa abi salma atabudakiy ibnu xajar maqbuul buu ku sheegay marka nooc jahaala un baa ku jirta qala xadaثanii cabdulkariim wa huwa cabdulkariim alcuqayliy albasriy anas iyuu ka wariya min bani cuqayli qaala kharajtu xiina qadima yaziida bni lmuhallab xiina qadima yaziid bnu lmuhallab markii uu yaziid bnu lmuhallab soo galay ayaan eh, baxay buu yidhi marka hadda iyo meelahaasu aad uga dagaalami jira <coughs> fitna dhan baa isaga magaciisa la magac baxdayoo fitnatu bni lmuhallab ayaa la dhihi jiray dagaal badan oo wuxuu ahaa isaga akhiiranna la dilay famararnaa waxaan soo marnay bizujayji zujayj waa la yidhi zukhayq waa la dhahay magacyadan dabdigooda waa kala duwanya waa meel magaceeda fa idaa shaykun kabiirun waaba oday nin oday abaa ah joogo qaala samictu nabiya sal ll slam nebigaan maqlay buu yidhi fii xajati lwadaac wa ana taxta jiraani naaqatihi aniguna aan hashiisa luqunteeda hoosteeda aan aan taaganahay hasha luqunteeda hoosteeda aan taaganahay yani saan u maqlaayo waay nebiga sala allahu calayhi wasalam warkiisa qaala wuxuu yidhi ayuha annaas atadruuna ma garanaysaan ayu shahrin haada shahrun xaraam weeyaan wabeladun xaraam wa yowmun xaraam alaa ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun baynakum ka xurmati yowmikum hada ilaa yowmi talqownahu allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad halaaan falyuballigi shaahidu shaahidka qofka jooga ha gaarsiiyo alghaa'iba kan maqan fainahaa faidaa huwa faidaa huwa ninkii waaba isaga oo alcaddaau bnu khaalid alcaamiriyu weeyaan saxaabigaas marka eh, tabliiqaasuu ka rabaa nusuustan oo dhan qala xadaanaa abu macmarin qala xadaanaa cabdulwaariث wahuwa bnu saciid atanuuriyu qala xadaanaa cutbaة bn cabdilmlik الsahmiyu qala xadaثanii zuraaraة bnu karim bni xariث bni camrin الsahmiy ana alxariثa bna camrin الsahmiy xadaثahu qala ataytu الnabiya sal ly slm bhada xadiidkanuu sheegay macnaha wqala falyubaliq الshaahidu اlgaaئba qala xadaثna makiy bnu ibrahim qala xadaثna bahz bnu xakim can abihi can jadihi can الnabiy sal ly slm qaal yubaligu waa gaarsiinaya bimacnaa ha gaarsiiyo khabarun bimacna alamri shaahidukum kiina jooga qaa'ibakum kan maqan tabliiqa marka yaa laga rabaa dadkaas uu nebigu la hadlaaya samaynaya qala xadaثna ibrahim bn اlmundir qala xadaثna macnun wahuwa bnu ciisa alqazaaz qala xadaثna mucaawiyaة can rabicata bni yaziid can الsunaabixiy ayb sunaabixigan marka waa cabdiraxmaan ibni cusayla abu cabdillaahi sunaabixina isagaa la yidhaha waana hiqo sunaabix ibn lacsarna waa jiraa warar badan baa ku jira nasunabixadani ilaa alimaam albulqini oo kitaabka alifay adariiqat alwaadixa fi tamyiizi sunaabixa la yidhaahdo sunaabixadaasuu kala saaraya kitaab xoogaa weyn ayuu ka alifay ayb qaala dakalnaa calaa cubaadata bni الsaamit ayaan u galnay fii maradihi jiradiisii u jiranaa faqaala cubaadatu cubaada wuxuu yidhi man sarahu qofkay farxad gelinayso an yandura inuu eego ilaa rajulin nin kaannamaa curija bihi ila asamaa sidii isaga oo samada la geeyey uma hubita bihi ila alardi dhulka loo soo dejiyey fa huwa yacmalu camal falayo mitla maa ra'aahu wixii uu soo arkay oo kale ku camal falayo yacnii nin yaqiin la siiyo inta la waday samada la geeyey la soo celiyey oo wixii uu soo arkay oo kalena ku camal falayo qofkay sidaa farxad gelinaysa inuu arko nin sidaa ah inuu fiiriyo waa kee falyandur ilaa haadaa kan ha fiiriyo kaas marka waa kee la tilmaamaya hadda marka kan la tilmaamaya waa sunaabixiga ayuu tilmaamaya cubaadda marka waa taskiye uu taskiyeynayo marka wuxuu leeyahy nin sidaa ah wasfigaa leh inuu arka ninkii rabo sunaabixigan ha eega waay ayb uma qaala markaa uma qaala cubaadatu cubaada waxa uu yidhi wamaa taraktu xadiidan kama tegin samictuhu min rasuuli llahi sal l slam nebiga aan ka maqlay lakum fiihi khayrun oo idinkugu jiro ilaa qad xadadtukum fiihi waan idiin sheegay ilaa haadaa kan haddaan soo wada maahan samictu rasuula llahi sal l slam yaquulu liyuballigi alxaadiru minkum algaa'iba sababta iga keenaysaana nebiga amar bixiyey kiina joogo kan maqan ha gaarsiiyo waman maata qofkii dhintay yashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah faqad wajabat lahu ljannatu janna waa u waajibtay xadiidka kan waayo marka marka hore muxuu uga qarin jiray wuxuu is yidhi armay isku halleeyaan oo acmaasha ka tagaan markan dambena wuxuu u sheegay tabliiqii nebiga amray inuu guto u sameeyo uu gaarsiiyo qaala xadahanaa sulaymaan bnu cabdiraxmaan wahuwa taym wahuwa atamiimiyu dimashqiyu abu ayuub imaamu dahabi marka wuxuu yihi hiqat muftin waa mufti wa kaana yufti qala xadaثna الwlيd بن msلm qala xadaثna abu mحamed عيsى بن muسى عن ismاعيل بن عubayd الlahi عن qays بn mسلم almdxijiy أنه samca cbaadaة بن الصاmت yqulu qala النabiyu sl اه sلم inii muxadiثkm bxadiiثin baan idiin sheegaya falyubلغ الxaadiru midka joogaa ha gaarsiiyo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay alqaa'iba kan maqan qala xadaثna sulayman bnu xarbin qala xadaثna shucbaة can cmr bni murata can cabdالlahi bn الxaariث can zuhayr bn اlأqmr qaala lamaa qutila caliyun markii la dilay waqaama alxasanu uu istaagay sacida almimbara mimbarkuu fuulay wa qaama rajulun nin ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi ana ra'aytu anaa arkay rasuula llahi sal ll slam rasuulka waadicahu isagoo dhigay yani waadica alxasan fii fii xubwatihi meesha uu marada jilibkiisa ka xirto yani marada meeshay uga xiran tahay yani jilibkiisa uu saaray ayb aad buu usoo dhoweeyey wahuwa yaquulu isaguna ou dhahaya marka allahuma inii uxibuhu allow waa jecelahay axibahu falyuballigi shaahidu lgaa'iba kan hadda joogaha gaarsiiya kan maqan arrinkan walowlaa casmatu nabiyi sal ly slam go'aankii nebiga haddii ounan jiri lahayn ma xadadtukum bihi idinma sheegeen laakiin go-aankii nebigaa jiro go-aanka nebiga waa maxay hala gaarsiiya dadka falyuballigi shaahidu algaa'iba ayb lowlaa cazmatu nabiyi mawjuudatun maa xadadtukum bihi uma samictuhu bacdu waxaan maqlay yuxadidu bihi faqaala fiihi man axabanii falyuxibahu qofkii ijeclaado aniga aniga ijecel falyuxibahu xasan ha jeclaado qala akhbarana cabdaanu wahuwa cabdullahi bnu cusmaan qaala akhbaranii abi can shucbata bihada faqaama rajul xadiidkan buu sheegay faqaama rajulu min alasad ayaa kacay faqaala man axabanii falyuxibahu isaga marka xadiidkii sidaasuu ku daray qala xadaanaa hishaam bnu camaar qala xadaanaa sadaqat bnu khaalid qala xadaanaa abu xafs cثmaan bnu abilcaatika qala xadaanaa sulaymaan bnu xabiib almuxaaribiyu qala nazlnaa xims xims ayaan degnay buu yidhi waa magaalo shaam ku taallo macruufa ilaa hadda fadukira lanaa waxaa naloo sheegay an abaa umaamata bihaa inuu abuu umaama joogo fadakhalnaa waan galnay faidaa shaykhun waaba oday kabiiruhum koodii ugu weynaa waay qaala ina hada almajlisa majliskaani min balaaqi illaahi iyaakum gaadhsiintii alle iyuu ka ahaaday iyaakum idinka uu idin gaadhsiinayo uma qaala ina rasuula allahi sal l slama qad yani xagga allaan idinka gaarsiinayaa waayo aniga oo risaaladii aan idiin sheegaya uma qaala ina rasuula allahi sal ll slam rasuulka qad ballaga maa ursila bihi wixii lala diray dadka waa soo gaargaarsiiyey wa antum idinkuna faballiguu gaarsiiya dadka maa tasmacuuna minaa waxa aad innaga saxaabadaa naga maqlaysaan idinkana dadka kale sii gaarsiiye intanoo nusuusa macnaha wuxuu ka wadaa nebigu muballiqu ahaa qur-aanka nebiga isaga kuma hadlin oo xaggiisa kama imaanin ee xagga allow ka yimid qur-aanka intaas waay waxau aad ugu dadaalayo nusuustan faraha badanna uu u keenayo ayb shayga haddii nusuustiisa la badiyana yaqiin iyaa laga ziyaadsadaa iyo yacni iyo istifaado iyo shuhra qala xadaثna fadl bnu yacquub qala xadaثna cabd llahi bnu jacfar alraqiyu qala xadaثna muctamir bnu sulayman qala xadaثna saciid bnu cubayd اllahi الthaqafiy qala xadaثna bakr bnu cabdillahi اlmuzaniy wziyad wزiyaad bnu jubayr can jubayr bni xayata can اlmugiiraةi bni shucba qala akhbarana nabiyuna slى اllahu عalayhi waslama nabigeenaa noo waramay wuxuu nooga warramay can risaalati rabbina rabbigeen risaaladiisa xaggeeda annahu man qutila minaa qofkii innaga naga midoo la dilo oo ku dhinta xaqani saara ila aljannati jannadu ahaanaya fii naciimin nicmo lam yura aan la arkin mithluhaa iyadoo kale waman baqiya minaa qofka innaga naga midoo haro malaka riqaabakum idinkan gaalada ah markaan idinla dagaalamayno luqumihiina ayuu ayuu hantinayaa yani kii naga dhintana jannou aadayaa ka kalena dhulkii iyo idinka luqumihiina u gacanta ku dhigaya qaala dalika licaamili kisra buu hadalkaa ku yidhi kisra ninkii madaxda uga ahaa meeshaa la joogay marka ahbaranaa nabiyuna sal ll slam can risaalati rabbina waay risaalada rabbi baa loo ayaa loo idaafeeya ikhbaarka iyo iblaaqa iyana waxaa iskale waa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu alayh qala xadaanaa cmr bnu zuraarata qala xadaanaa ziyadu qala xadaanaa moxamed bnu isxaaq qaala kamaa xadahanaa mawla ali zayd bni haabitin can saciid bni jubayrin aw cikrimata mawla bni cabaas can cabdillahi bni cabaasin qaala can cabdillahi bni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa ji'tukum bihi atlubu amwaalakum idinlama imaanin waxaanaan idinla imid atlubu amwaalakum anoo maalkiina dalbayo walaa sharafa fiikum sharaf dhexdiina aan ku yeesho anoo rabo saa idinkuguma idinkulama imaanin walaakin bacatani illaahu allah isoo diray ilaykum xaggiina rasuulan anoo rasuul ah rasuulna min sha'nihi risaalo ayuu dadka ayuu gutaa ciddii soo dirtay wixii ay soo fartay unbuu la imaadaa wa anzala calaya kitaaban buu alla korkeyga kusoo dejiyey wa amaranii wuxuu i amray an akuuna lakum inaan idiin ahaado bashiiran wanadiiran faballaqtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii wanasaxtu lakum waa idiin khayr miiray fain taqbaluu minii haddaa iga aqbashaan maa ji'tukum bihi waxaan idinla imid fahuwa xadukum fi ddunyaa waalaakhira waa dheeftiinnii adduun iyo aakhira wain tarudduuhu calaya haddaa igu celisaanna asbiruu waan sabrayaa liamrillaahi baan ku sabrayaa xataa yaxkuma allaahu beynii wa beynakum abari baa weriyey macnuhuna iyo bukhaari kitaabkiisa macnuhuna wuxuu ka rabaa meesha marka waa la isoo dirayda ah ayb qaala xadaثna israa'iilu qala xadaثna sacdun الطaa'iy qala xadaثna muxil bnu khaliifata can cadiy bni xaatim qaala bayna ana cinda الnabiy sal ll ly slama qaala wuxuu yidhi layalqayana allaha axadukum midkiin allow la kulmayaa qala xadaثna mxamed bn اlxakm qala xadaثna nadr bnu shumayl qala xadaثna israa'iilu qala xadaثna sacdun الطaa'iy whuwa abu mujahid alkufiyu laa ba'sa bihi qala xadaثna mxul bnu khaliifata can cadiy bni xaatim qaala bayna ana cinda الnabiy sal ll slm qaala layalqayana allaha axadukum midkiin rabbigii alla buu la kulmayaa falayaquulanna wuxuu dhahayaa lahu ou ku oranayaa alam abcath alla uu ku odhanaya alam abcath ilayka miyaanan kuu soo dirin rasuulan rasuul fayuballiquka fahuwa yuballiquka adiga markaa waa kusoo gaarsiinayay risaalada sidaa kulama aanan soo dirin waxaa fiican laakiin alam abcath ilayka rasuulan fayuballiqaka miyaanan rasuul soo dirin ou risaalada kusoo gaarsiiyo si uu risaalada soo gaarsiiyo qala xadaثna abu غasaan qala xadaثna زuhayru qala xadaثna الأswad bnu qays qala xadaثanii thaclabaة bnu cibaad min ahli اlbasrati ayb ninkan marka thaclabaة bnu cibaad ayaa la yidhi alcabdiy albasriyu sux buu leeyahay baa la yidhi anahu shahida khطbaة lisamurata bni jundub ayuu xaadiray qaala waafaqna waafaqa waafaqna anabiya sal ll slam nebigaan soo haleelnay soo waafaqnay xiina kharaja ila annaas markuu dadka usoo baxay fasallaa waa tukaday wadakara alkusuufa buu sheegay qaala inamaa ana basharun rasuulun faudakirukum biاllahi in kuntum taclamuuna haddaad og tihiin annii qasartu fii shayin inaan shay ka gaabiyey min tabliiqi risaalaati rabbii rabbigay risaalaadkiisa gaarsiinteeda ah faquuluu dhaha oo kala haddaan anigu ka gaabiyey risaalada gaarsiinteeda dhaha waaye war idhaha qaaluu waxay yidhaahdeen nashhadu annaka ballaqta risaalaati rabbika waadayta aladii calayka waa iska waadix qaala xadaanaa xibbaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can sufyaana can aswad bni qays can haclabata bni cabaad alcabdiy qaala samictu samurata bna jundub can haclabata bni cibaad alcabdiy waa ninkii hadda qaala samictu samurata bna jundub qaala nabiyu qaala qaala nabiyu sal ly slam in kuntum taclamuuna haddaad ogtihiin anii qasartu inaan ku gabood falay can tabliiqi shayin min risaalaati rabbii faquluu dhaha yani sheega qaluu nashhadu anaka qad ballagta risaalaati rabbika qaala xadaanaa yaxyaa ayb qaala xadaanaa wakiicun yaxyahan marka yaxya bnu jacfar albikandi albariqi inuu yaha laga yaabo qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can cabdiraxmaan bni calqamata can ibni cabaas faweylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim naزlat fi ahli اlkitaab muxuu hadda warkan ka rabaa marka faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim qoridii iyaga gacantooda iyo ficilkooda loo nisbeeyey haddii marka dee beenba ay been abuurad tahay waa been abuurad oo iyaga waa lagu eedeynaya arrinkaas laakiin qoridda waa ficil qofku leeyahay lidalika hadda haddaad adigu musxaf qorto kitaabada iyo qoridda min ficlika waa adii w waxaad qoraysa maktuubkuna waa kalaamu rabbi tabaaraka wa tacaala qaala xadaanaa abulyamaan qaala xadaanaa shucayb can الzuhriyi qala akhbaranii cubaydاllahi bn cabdillaahi ana cabdallahi bna cabaas qaala yaa macshara almuslimiin kayfa tas'aluuna sideed u su'aalaysaan ahla alkitaabi ahlu kitaabka can shayin shay wa kitaabukum kitaabkiina aladii anzala allahu alla uu soo dejiyey calaa nabiyikum nabigiina uu kusoo dejiyey sala allahu alayhi wasalama ou yahay axdathu axdathu alahbaar axbaarta midka ugu cusayb badan billaahi ilaahay uu ku waramo maxdan xaal uu yahay mid saafi a ah, lam yushab aan la dheehin aan la barxin yacnii kitaabkiinaaba kitubtii ugu dambeeyey oo aana waxna lagu dheehdheehine maxaad ahlu kitaab ka rabtaan wax u su-aalaysaan waqad xadatakum allahu alla wuxuu idiin sheegay ana ahla alkitaabi ahlu kitaab qad baddaluu inay beddeleen min kutub illaahi ilaahay kutubtiisa waqayaruu ay dooriyeen wakatabuu biaydiihim alkitaaba inay gacmahooda ku qoreen qaaluu huwa min cindi illaahi bay dhaheen liyashtaruu bihi tamanan qaliilan say ugu helaan awalaa yanhaakum miyounan idinka celinaynin maa jaa-akum min alcilmi wixii idin yimid oo cilmi ah can mas'alatihim iyaga baryado iyaga wax weydiintooda falaa wallaahi baan ku dhaartay maa ra-aynaa maanaan arkin rajulan nin ninka oo minhum iyaga ka mid a kaasoo yas'alukum idin su-aalayo can iladii unzila calaykum waxa idinka laydinku soo dejiyey yani ayaga wax idinma weydiiyaane idinka maxaa wax u weydiinaysaan idinkoo kitaab nadiif ah oo aan waxba lagu darin haysataan uguna dambeeyo kutubta axdathu lakhbaari billaahi ayuu marka laleeyahay ugu cusayb badan soo makhluuq ma loo malayn kara maya axdath waxaa ah axdathu fi linzaali waay soo dejinta u ku cusub yahay ilaa sifada kalaamka de alla waa leeyahay ayb qaala abu cabdillaahi rawaahu yunusu can macmarin waibrahima bni sacdi can الzuhriyi qaala xadaanaa camru bnu zuraarata qaala xadaanaa ziyaadu can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii mawla lizayd bni haabit can ikrimata aw saciid bni jubayr can cabdillahi bni cabaas qaala qadima rasuulu lahi sal l slam madinata wasaaqa alxadiida waqad xarama allahu calayhim fi towraati alla wuxuu towreed uga xarimay dhexdeeda yahuuda dimaahum dhiigooda wa kaanuu fariiqayni bay ahaayeen xiina tasaafakuu dimaa'ahum markay dhiigagooda daadiyeen beynahum dhexdooda wa biaydiihim gacmahoodana atowraatu baa ku jirtay yacrifuuna fiiha maa calayhim wamaa lahum way ka garanayeen dhexdeeda waxay ku ogaanayeen waxa dushooda ah iyo waxa iyagu ay leeyihiin labadaba xiina tasaafakuu wasaaqa alxadiida waqad xarama allahu calayhim fi tawraati safka dimaa'ihim dhiigooda daadinteeda ayuu ka reebay wa kanuu fariiqayni xiina tasaafakuu dimaa'ahum baynahum wabiaydiihim altawraatu yacrifuuna fiiha maa calayhim wamaa lahum waxa gacantooda ku jira marka waa maxay waa kutub kitaabkii baa ku jira kitaabkuna hadda waa waxa ku qoran waa kalaamullaahi laakiin isaga waa warqad iyo qad waay saasuu gacantooda ugu jiraa marka iyaga marka sifo alle inay gacantooda ku dhex jirto ama markay ku dhawaaqayaan uu dhawaaqoodu inuu kalaam alle yahay saas ma laga wado ayb qala xadaثna abulyamaan qala xadaثna شhucayb can الزhriyi qala akhbaranii xumayd bn cabdالرaحman ana cabdالlahi bna cutbata bni mascuudi qaala samictu cmar bna الkhaطaab yaqulu ina naasa dad kaanuu waxay ahaayeen yuukaduuna bilwaxyi waxyigaa lagu qaban jiray fii cahdi rasuuli illahi sal ly slam waqtigii nebiga ayb wa ina alwaxya waxyiguna qad inqaطaca waxyiguna waa go-ay marka dad baa wuxuu leey waagii rasuulka waxyigaa lagu qaban jiray hadday wax sameeyaan waxyi baa soo degaayo waa la qabanama hadda laakiin waxyigu waa go-ay buu yidhi marka waa go-aydu marka waxay kutusaysaa afcaalu lcibaad iyo qiraa'adooda iyo sawtkooda iyo sawt qadiim sawt lqadiim waayo ma la dhihi karo sawtkii alle ayay ku hadlayaan iyaga inaan la dhihi karin leanna haddii la dhahayo waa go-ay lama dheheenba ayb wainamaa na'hudukum اlana hadda waxaan idinku qabanaynaa bima dahara lanaa wixii noo muuqday min acmaalikum nooga kin muuqda faman adhara lanaa khayran qofkii khayr noo muujiya aminaahu waa nabadgelinaynaa waqarabnaahu waa dhoweynaynaa walaysa ilaynaa min sariiratihi shay-un sirtiisa hoose annaga waxba nagama gelin allaahu yuxaasibuhu fii sariiratihi allah sariiradiisa iyo hoostiisa kula xisaabtamaya waxa ku jira waman adhara lanaa suu-an qofkii noo muujiyana lam na'manhu ma ammaan gelinayno walam nusadiqhu mana ka rumaynayno qalbigaygaa fiican hadduu yidhaahdo wain qaala hadduu yidhaha ina sariirata wain qaala haba dhaho ina sariiratahu xasanatun qaala abu cabdillaahi taabacahu cusmaan bnu saalix qaala akhbarana bnu wahbin qaala xadaanii yunus warawaahu salaamatu can cuqaylin qaala xadaanaa camru bnu zuraarata qaala xadaanaa cabdulwahaab can saciidi can qataadata aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum yacrifuuna waxay garanayaan ana alislaama diin ullahi inuu yahay wa ana muxameda rasuulu llahi maktuubun cindahum fi towraati walinjiil in lagu qoray qaala abu cabdillaahi wa qaala bnu cuyaynata fii qowlihi wataciyahaa udunun waaciya udunun dheg wacad can illaahi caza wajala ilaahay xaggiisa ka weelaysay macnaha marka waxay tahay ana aluduna taci watafhamu wataxfadu uma tuballiqu watacmal dhegtu waa ku dhacaya hadalka waa xifdinaysaa dabadeedna markaa way ku camal falaysaa waayahay dabadeedna marka waxay samaynaysaa iblaaq iyo gaarsiin qala xadaثna cabdullahi bnu yuusuf qala xadaثna maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qalat sa'la alxaariث bnu hishaam annabiya sal ly slama kayfa yatiika alwaxyu waxyiga see kugu yimaadaa qaala axyaana midla salsalati اljaras gambaleelka oo kale dhawaqiisa isagaa saas u dareemayo wa huwa ashadduhu calaya waa kan markuu iigu darnaan badan yahay korkayga fayafsimu canii waa iga go-ayaa walxaal qad wacaytu anoo weeleeyey maa qaala wuxuu yidhi malagu wa axyaana yatamatalu lii almalaku waa isu ekaysiinaya qof fayukallimunii waa ila hadlaya faacii maa yaquul qaalat caaishatu walaqad ra'aytuhu waxaan arkay yanzilu calayhi alwaxyu isagoo waxyiga uu kusoo degaya fi lyowmi shadiidi اlbardi maalinka qabowgeedu uu daran yahay ashadiid اlbardi marka waa wasfi dabcan marka alna waa la geliyey al wax ku jirana waa loo idaafeeye waa jaa-is fayafsimu canhu waa ka go-aya waina jabiinahu goonkiisa iyadoo la yatafasadu caraqan ou markaa yacnii ka u dhididayo ou markaa yacnii uu kasoo baxayo ou da-ayo yatafasadu ou da-ayo caraqan min jihati caraqin yani ay caraquhu yatafasadu caraquhu tamyiiz oo muxawal can ilfaacil ah qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثna maliku can hishaam bn curwata can abihi can caaishata can الnabiy sal ly slam axyaana yatamahalu lii waa isu kay soo ekaysiinaya almalaku faaci ma yaquul qof buu isku ekaysiinaya qala xadaثanii farwة bn abi lmaqra qala xadaثna cali bn mushir can hishaami can abihi can caaishata can الnabiy sal ly slm qaal yatamahalu lii almalaku yatamahalu lilmalaku axyaana rajula fayukalimunii faaci maa yaqulu wayaأtiini اlmalaku axyaana midla salsalati اljaras fayafsimu canii waa iga go-aya waqad wacaytu bhada qala xadaثna malik bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qala xadaثna bnu cuyaynata can hishaami can abihi can caaishaةa qalat sa'la alxariث bnu hishaam rasuula اllahi sal ly slam kayfa yanzil calayka alwaxyu qaala mila salslaة اljaras fayafsimu canii axyaana waqad wacaytu canhu qala xadaثna caliyu qala xadaثna sufyaan can hishaami can abihi can caaishaةa qalat sa'la alxariث bnu hishaam الnabiya sal ly slam kayfa yatiika alwaxyu qala axyaana mila salslaة اljaras fayafsimu canii waqad wacaytu hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed